لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين إن شاء الله waxaan jeclahay inaan xoogaa xusuusina maar soo jeediyo tadkiraah tadkirada waxay saabsan tahay waxa weeye arkaan lislaam arkaanta macnaha islaamku leeyahay sida macnaha aan ognahay waxa weeye qof walbaba isagoo yarba waxaa la baray diinta ilaahay oo diinta islaamka arkaan bay leedahay arkaanta marka qofkii la yimaada islaamkiiu leeyahay qofkii la imaan waayana islaamkiisi lama imaan man cilmiga marka arrintaa cilmigeedu waa cilmi macruuf macnaha oo la yaqaan oo wax kugu inkirayo macnaha ismaysid man in islaamku nabiga calayhi salaatu salaam uu sheegay eh, arkaanta islaamka xadiiskii macnaha jibriil oo maarata saxiixaynka oo ku yaallaa ma ibnu cumar iyo abu hureyra iyo laga warinayo oo nabiga alayh salatu salaam malagu weydiiyey ahbirnii mal islaam buu yidhi islaamku maxaa la yidhahdaa markaa wuxuu yidhaha islaam waxa weeye shahaadatu an laa ilaha illa allah wa anna maxamed rasuul wa iqaama salaa wa itaa zakaa soom ramadaan wa xaj ilbayt <clears throat> shantaa baa nabigu sheegay sala allahu alay wasalam marka islaamku inuu leeyahay tiirar waaweyn oo bilow ah oo qofkii inuu la yimaado loo baahan yahay cilmigeedu ma qarsoona macnaha waxyaabaha dadka maanta aan baraynana ma aha arkaan islaamku inuu leeyahay waa wax lagu waafaqsan yahay wy laakiin fahamkii wey wax maragta la garan layahay <clears throat> macnaha fahmiddii waa laga lumay macnaha midda waraysa shahaadatan laa ilaha illa allah waxaa loola jeedayy taa wey midda laga lumay oo qofki isagoo ogol kelmadii usan fahmayn manaha kelmadaada waxay reebaysa waxay abraysa mana ka juhdiga maanta u baahan waa mida ah, manaha oo dadka maaragtay in la baro oo shahaadatan laa ilaha illa allah waxay ahayd salaadu qadarkay lahayd sikadu qadarkay lahayd waxyaaba badan marka oo cilmiga ah oo jira oo nadari ahaan iyo sheegid ahaan markay tahay dadku way sheegayaana waxaa jira sida marka loo fahmay ayaa lagu kala duwan yahay oo dadka qaarka ay faham qaldan ka qaateen maa camal marka qofka waxaa la rabaa inuu fahmo su-aaladan marka waxay tahay su-aaladan la qirayo laa ilaha illa allah qofku leeyahay ma waxaa loogu talagalay in afka in lagu yidhahdo oo qof allah qofka akriya kelmadda akriya kelmad wanaagsanee tana rumeeya waa badbaadaya miya macnuhu mise kelmaddaani waa go-aan la gaarayo oo waxna kaa reebaya waxna ku faraya oo waxna waxaa la rabaa inaad shahaysid mar haddaa kelmada qaadad waxbaa ku bannaanaanaya waxnaa ka xarimnaanayaan macnaha ma sidaasa mise waxa weye kelmaddan akhriskaas waa barakac macnaha oo akhriskaas keliya ba ilaahay rabay in la akriyo ninka mar hadduu akriyo wuxuu doonu samayn karaa miyaa macnaha labada aragtiya hadda jira macnaha iyadoo laisku waafaqsan yahay laa ilaha illa allah inay kelmad xaqa tahay oo rasuulka sala allahu alay wasalam la yimid oo qur-aanka ku jirta macnaha faclam annahu laa ilaha illa allah aayad qur-aana weeye suuratu maxamed ka mid فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم مركا ساسة قرآن كل شيء يا معنى لا إله إلا هو والله الذي لا إله إلا هو الملك آيات القرآن كان مركا ساسة معناها كله يعني إن بدأنا كمل هو الرميان لا إله إلا الله إنه تهي رسالة الإسلام وأقول رسول رسولك صلى الله عليه وسلم نواك شيكين كري فضل يدو شيكين كري qofkii yidhaahda kelmaddaas macnaha inuu ku badbaadahayo inay kelmad wanaagsan tahay inay fadli badan tahay saasuu caddayn jira maana kelmadda marka kan la rabo in lagu baraarugaa waxa weeye oo hadda aan ixsuusinayo horeyna marka eh, dad badan ay og yihiin cilmigeenna maarata laga akristay waxa weeye looguma talagelin in la yidhahdo keliya oo ninka iska socdo oo xalaal iyo xaaraan macnaha ay waxba ka ratibmin macnaha diitaankii waxba ka imaan kii ilaahay reey maahan maxaa yeele waxaa u daliila ah kaaga filan inaan saas ahayn waxaa laynoo sheegay dad inta ashaata haddana lagu radinayo ilaahay leeyahay waxa kama jiraan wax sheegeen suuratu lmunaafiquun tilaweeda fiiriye man idaa jaa'aka almunaafiquuna qaaluu waxay yidhahdeen nashhadu waxaan qiraynaa markhaatigana rasuul ilahi inaan tahay qirayna mana rasuul ullah inaan rasuul ilahi tahan qirayna wallahu yaclamu ilahina waa ogyahay yani innaka la rasuul inaan rasuul ilahi tahay wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun ilahay wuxuu qirahayaa markhaati ku yahay munaafiqiinta ina kaadibiin war been sheegaya marka nashhadu waxaan qiraynaa yani inaad rasuul ilaahay tahay shahaadadii barkeeda dambe wey macna barkii horena waa qiray ninku hadduu yidhahdo rasuulka sala allahu alay wasalam soo yimaado yidhaha waxaan qirayaa inaad rasuul ilaahay tahay horay buu wuxuu u maqlay wixii lala soo diray oo laa ilaha illahu inuu siday oo shirkigaa la iska daayay inuu odhan jiray isagoo og oo shirkiga inuu nabigu diidan yahay iyadoo la og yahay yaa loo imaan jiray markaasa waxaa la odhan jira waa ku rumeeyana rasuul ilahi taas waa isaga fillaan jirtay maxaa yeelay laa ilaha illa allahu diibuu aqbalay wey qofkaas qofkii nebiga qira wuxuu qiray laa ilaha illa allah maxaa yeeley nebiga maalintii horisu ka bilaabay laa ilaha illah dad ku diideen kii marka soo noqdo oo yidhahda waa ku rumeeyey inaad rasuul ilahi tahay wuxuu qirahayey macnaha shayaatiinkiio kaamila wuu qiray macnaha mayahay marka dadkaas munaafiqiinta waxaa la yidhi ilahay wuxuu yidhi wallahu yaclamu min almunaafiqiina lakaadimuun munaafiqiintuna beelayaal yihiin wa min annaasi dadka waxaa ka mid a man yaquulu duul odhanaya aamana billahi allah baan rumayn wa bilyawmi alaakhiri maalinta akhiraan rumayn wama hum bimuminiin muminiinna ma ahan yani muminiinna ma ahan baa la yidhi waa loo diidaya marka qur-aankiiba wuxuu ina barayaa oo inoo sheegayaa dad runtii iyo iimaankii iyo islaamkii ku hadlaya haddana waxay deynta yihiin ma jiraan halka waxaa ka baxay markaa nin allaale ninkii ku hadla waa liibaanayaa inayn jirin baa markaa ogaanaysaa ilaahay baaba qaar diidayaba waxba kama jiraan dal <clears throat> waxaa kaloo jiray macnaha dadkii yahuudda ahaa waagii nabiga jooga sala allahu alay wasalam laa ilaha illa allah waa ogolaayeen nasaaradii waxa weye laa ilaha illa waa ogolaayeen hadeer bay weli ogol in la yidhaahdo mafaahimtooda qaldan siday u fahmeen kelmaddii iyo siday ugu dhaqmeen baa qaldan maahane erayga lama diidana macana lacagta hadda gaalada nasaarada soo samaynayaano maraykanka iyo waxay ku qorayaan allah baan rumaynaa ugu taallamaa ilahay baan rumaynay yaa ugu taallamaa boqolka dollar iyo bilaaqii waxaa ugu taalla annagu allah baan rumaysan marka eraygii dhihitaankiisi lama diidayo yahuudiyaa ku hadlaysa nasaarada ku hadlaysa haddana ilahay wuxuu inoo sheegay inay diin haysan kuwaas macnaha oo milladii niyadii hore inay khilaafeen yaa laynoo sheegay oo ilahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ittakhaduu axbaarahum rubaanahum arbaaban min duuni illah culimmadii iyo nimankii sufiyaasha ahaa cibaadada badnaa waxay ka dhigteen rabbiyo allah ka sokay <clears throat> walmasiix ibnu maryama nebiga ilaahay oo ciise ahaana waxay ka dhigteen rabbigay ka dhigteen baa layidhi oo waa u yeertaan waa baryaan ilaah bay yidhahdeen ibnullaahi bay qaarkood yidhahdeen marka waa lagu radiyey macnaha wamaa umiruu ilaa liyacbuduu ilahan waaxidan wixii la farayna waxay ahayd bale hal ilaah inay caabudaan laa ilaaha ilaa huwa ilaah kalena ma jiro isaga aan ahayn subxaana camaa yushrikuun marka kii laga dalbay oo laa ilaha illa wahay ma hayaan buy macnaheedu wamaa umiruu ilaa liyacbudu ilahan wahay kii la amray ma hayaan maxaa yeelay waxaa buriyey ittakhaduu axbaarahum rubaanahum arbaaban min duunillah arbaab bay raaceen baa layidhi sidaa daraaddeed bay tawxiidkii ka baxeen baa layidhi haddana waxa weeye waa sheeganayeen tawxiidkiyo <clears throat> nebiga markaa arrimuhu la yimid oran jiray waa wixii nebiyaashu la yimaadeen bukhaariga xadiiska horeeya baabka hore oo baabulmarat waxyiga marka laga hadlayo baabka horeeya bukhaariga xadiiskii waxaa ku jira boqorkii hiraqli oo kiristaanka o dhan hogaaminaya waagaas loo tegey oo waraystay macnaha <clears throat> wuxuu weydiiyey wuxuu weydiiyey muxuu nebigu macnaha dadka ugu yeerayaa ninka nebinimo sheeganaya muxuu idinku yeerayaabu yidhi markaana waxaa la yidhi waxay yidhahdeen wuxuu leeyahay abu sufyaan oo mushriga wuxuu yidhi wuxuuna leeyahay ucbudullah allah caabuda walaa tushriku bihi shay-an shay-an hala wadaajinina allah watrukuu ka taga maa yaquulu aabaa'ukum aabbayaashii waxay ku hadlayaan oo shirkigaana ka taga ayuuna leeyahay marka markii dambe uu ka jawaabay arrimihii su-aalihii markuu weydiiyey wuxuu yidhi arrinta aad tirahdeen waa noogu yeerayaa waa arrinta ambiyao dhan ku yeeraya buu yidhi waa ninkii boqorka ahaa oo ruumka ahaa wuxuu yidhi arrintaas oo allah caabuda oo ha u shiryeelina waa arrinta ambiyado dhan ku yeeraya buu yidhi saasuu yaqaanin macna waxaa la wariyaa laba eh, nin inuu nabigu la hadlay yahuuda uu yidhi aslimaa buu yidhi laba nin islaama buu yidhi waxay yidhahdeen yaa maxamed qad aslamnaa qablaka hortaabaan isdhiibnay annagu ilaahay horaan isku dhiibnay adigu hadda isdhiiba leedahay annaguna horey waan isku dhiibnay yidhahdeen marka hortaabaan musliminahayn marka iyagu way iska sheeganayeen macnaha ereyadaas haddana waa lumeen kuwii kalaa ilaahay ku daray macnaha magaca xoogaa loo kala duwaa iyagoo wada gaala ah iyo ilaahay wuxuu yidhi lam yakun aladiina kafaruu min ahli lkitaabi waalmushrikiina ahlulkitaab iyo mushrikiin baa lagu kala magacaabaa kitaab bay haystaan waxay u arkaan mid ilahay inay rumeeyeen oo kitaab rumeeyeen oo ilaahay caabudayaan oo shacabkii ilaahay doorta yihiin oo jannada iyagu gelayaan janno iyo naar waa rumaysan yihiin yani ilahay halla caabudo waa ku hadlayaan kitaabkii ilahay lagu caabudi lahaa waxay u arkaan inay haystaan tawraad iyo injiil inay haystaan haddana waxa weeye ilahay wuxuu sheegay inay sharul beri yihiin khalqiga ilahay kuwa ugu shar badan inay iyagu yihiin macnaha <clears throat> ulaaika hum sharul beriya baa kuwa ugu shar badan khalqiga baa lagu tilmaama halka waxaa ka fahmaysaa ereygan oranaya macnaha oo dadka qaarkii ay ku qaldameen oo moodayaan markii la lahaa islaamku waa laa ilaha illa allah inayan ahayn qof allaale qofkii kelmadaha bushumihiisa ah, mariya oo akriya barako wuxuu helayaa jannadu iska gelaya macnaha weligii wax kastaa sameeyo taa inay meesha ku jirin baa ogaanaysa <clears throat> tan kale waxa weeye qur-aankii waa ku fasiraya qur-aankiiba waxaan ku fasirayaa macnihii looga jeeday kelmaddanna kelmaddan waxaa looga jeeday in macnaha ilaahay keliya loo hoggaansamo oo loo islaamo ayaa loola jeeday wixii kale la diido waxaa ka mid a ah aayadaha marka daliilka oo fasiraya aayadda lam yakun ku jirta wamaa umiruu lama amrin baa la yidhi dadka nebiyadu wax kale ma amrin ilaa mooye liyacbudu allah inay allah caabudaan mukhlisiina iyagoo u baraxtiraya oo u khaalis yeelaya lahu diin yani diinkii cibaadadii u khaalis yeelaya xuna saaca oo leexanaya oo xaqi u leexanaya baatilka ka leexanaya wa salaata wiitu zakaata kusaya tan u <clears throat> horraysa asalkaa waxa weeye waa cibaadatullaahi waxdahu laa shariika lahu tan la rabo inay taas tahay aayadda u daliila qofka marka hadduu ku yidhaahdo ereygaan wixii akriyo waa ku liibaanayaan waxaad odhanaysaa ereygaanna waa nalacamo ilahay keliya in la caabudo aan loo sharigeynina waa nalacabo ilaahay loo islaamo oo cid kale aan loo islaaminna waa nalacabo ayad qur-aan odhanaysa xulahu aslimu allah u islaama la yidhi u hoggaansana wa umirna waxaa nalaan bahay linuslima inaan u hoggaansanno lirabbi alcaalamiin kulli waa laa ilaha illa hu layidhi macnaheedu wey an icbud allah allah caabuda wajtanib daaquuta nimanka xad gudbay oo la raacsan yahay oo dadka ku hogaaminaya khilaafu shariica shariicada khilaafkeedii ka fogaada la yidhi waxa la yidhi waa macnaa laa ilaha illa hu marka qur'aankiiba wuxuu ku fasiraya kelmaddii macna dadka macnaha <clears throat> qofka markuu dan leeyahay oo luma firqooyinka lumay oo dhan waxa lagu yaqaan meel buu lafdi buu ku dhegaayaa nas buu qabsanayaa nusuustii kaloo fasiraysana waa ka tegaya macna calaamatu ahwaa weeye waxbay ku dhegaayaan wixii kaloo fasirayina waa tuurahayaan qaadan mayaan macnaha cadaaladda waxaa weye marka diinta ilaahay waa diin iskamilaysa iska hor imaan mayso kitaabka ilahay wuxuu yimid nabigaa laga wariyey sal la ala slam yidhi kitaabkaana wuxuu yimid yusadiqu bacduhu bacdan qaar qaar kale isoo rumaynaya ee kitaabka isku garaacina kitaabka hal meel buu socdaa baa la <clears throat> marka qur-aankii wuxuu farhayaa laa ilaha illa allah nabiyaashu inay ka bilaabi jireen baa laynoo sheegay yani laa ilaha illa allah inay ahayd kelmadda u horaysa oo ogaada la yidhi oo cilmigeeda yeesha la yidhi faclan baa la yidhi ogow annahu laa ilaha illa shaanigiisaasiiba faclamu ogaada annamaa unzila bicilmi illaahi in cilmi ilahi lagu soo dejiye ogaada wa an laa ilaha illaa huwa ilah kalena jirin allah maayo fahal antum muslimuun ma hogaansamaysaa bal fahal antum muslimuun islaam iyo ashahaado iyo allah keliya caabud kelma waaxida wey maa jeedada marka in la fahmo wey maa kitaabka ilaahay oo dhan wuxuu fasirahayaa asalkaas maanaha kitaabka mawduuciisu maaha baa la yidhi la hadlimayo dad ilaahay inuu jiraba aan garanayn la hadlimayo maxaa yeelay gaaladii nabiga ka hortimid kuwa ugu waaweyn marka laga sheekaynayo abujahl iyo waxaad arkaysaa inay yihiin niman ilaahay baryay ahaayeen oo ilaahay magaciisa inta sheegaya oo ilaahay xusaya oo baytullahi fadhiya oo masjid fadhiyay ahaayeen oo meeshay fariistaan jaahiliya hadda waxay isugu yimaadaan meelo cunno lagu cunayo keliya iyaga fadhigooda wuxuba ahaaba masjid ninku subax baa soo kallaya masaajidka isugu imaan jireen qolo walbaba makaan bay ku lahayd duna cabdimaraas duna maxsuum duna zuura walaba meel bay xalaqo ku lahayd macnaha masaajidkii beytkii lahayd sharaf bay ku raadsanayeen waxaa loo yaqaanay jiiraanu baytillahi nimankii dariska la ahaa gurigi ilaahay baa loo yaqaan markay banaanada u baxaanoo waddankooda ka tagaan waa la xurmayn jiray meeshay maraan waa la nabadgelin jiray waxaa la odhan jiray jiiraanu baytillahi baa meeshaan maraya ashraaf alcarab bay ahayn carabta ashraafteeda nimanka la sharfiyey oo ugu sarreeyey baa loo yaqaanay macna karam iyo deeqsinimo ayaa lagu yaqaanay maadaama magaca weyn haystaan nimankii baytka ilaahay fadhiya loo yaqaan alxumus baa loo yaqaan baa laga wadaa nimanka diinta ku asaasi ahayn dadkii nabiga loo diray sala allah alay slam marka intaa waxaad arkaysaa markay wax kala qoranayaan bismika allahuma way ku bilaabayaan xataa markii nabiga goynayeen sala allah alay wasalam siirada lagu arkay rasuulka ilaahay markay yidhahdeen hala gooye iyo dadkii ayibay abu daalib iyo qabiilooyinkii xataa jaahiliyada ahaa nabiga u hiliyey qabiilahada u hiliyey hala go'doomiye markay go-aanka gaarayeen saxiifad bay qoreen waxaa laga bilaabay bismika allahuma allahu magacaaga ku bilaabaynaa bay ku qoran warqadiibaa kacbada la suray waa tii markii dambe aboorku cunay oo magaci ilahay ka soreeya marka saasay ahaayeen carruurtooda waxay la baxayeen magacyada ilaahay cabdullaahi iyo cubaydullaahi bay la baxayeen dagaalkii bader waa kuwa ducaysanaya ma abujahl waa ducaystay ilaahow iyo gacanu hortaay ilaahu qaama baadaysasaaka halaagdiye muslimiintii iyo mushrikiintii u marka dadka oo nebiga loo diray oo la hadlayey oo kitaabkan ilaahay lagula hadlayey ma ahayn dad la barayo ilaahay inuu jiro ilaahay inuu kownkan abuuray inuu dadka abuuray ilaahay inaan laga awood badnayn arrimahaas o dhan lama barayn waa yaqaaneen ma waa yaqaaneen aayadaha sarix si sarixa ugu caddaaya waad aragteen aayada qur-aanka ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala walain sa'altum haddaad weydiisid mushrikiinta man khalaqa asamaawaati walardi yaa abuuray samaadka ee arlada layaquuluna waxay odhanayaan khalaqahuna alcasiisu caliim rabbiga casiiska oo caliimkaa ah baa abuuray oranaya cilmiga badan oo sifaadkiisaasay qaar uga yaqaaniin casiiz bay ilahay ku tilmaamayaan caliim bay ku tilmaamayaan khaaliqu samaawaati walardi ku tilmaamayan haddii la yidhaaho walain sa'altahum man khalaqahum iyaga yaa abuuray waxay odhanayaan allah bay odhanayaan qur-aanka caddaynaya marka waxaa laga dhagay waxay ahayd <clears throat> ilaahay aad garateen oo idin abuuray oo idin risaaqaya cid kale macnaha haw dulloobina wey mana haw dulloobina ilaahay waa idin karaameeyey biniaadam idinka isoof ilaahn abuurtay gacanta ilahay baa idinku abuuray dhul ilaahay baad joogtaan samo ilaahay baad joogtaan risqigii wax idinka imaanaya samada iyo aqlada kulli ilahay baa iskale waxdadaasaa jirta macna kownkaan aad ku nooshihiin oo dhan rabbiga aad qiraysaan inuu abuuray oo maalig yahay oo raasiq yahay oo naasic yahay oo baar yahay rabbigaa aad garanaysaan keligii isku alleeya wey ficiladii marka iyagu samaynaayeen baa lagu haystay macnaha ficiladiinna mideeya waay maadaama garateen in ilaahayna abuuray oo keligii macnaha maalig yahay oo kownka leeyahay oo wax dilaya wax noolaanaya rabbigaa saa u garateen meel kale maxaad u haysaan makhluuqaad maxaa ugu soo maraysaan shufacaa maxaa u samaysanaysaan oo wax dhintay maxaad u baryaysaan dad bani aadama maxaa uga shareeco qaadanaysaan ilaahay idin abuuray baa shareecad dejiyey isagii baa xalaal iyo xaaraan idinku amraya ma laydinla wadaagaa shuraka miya leedin maaliya kala jira idin abuuray maya ma cid kalaa idin quudanaysa maya dhulka ma cid baa ilaahay lale maya roobka ma ilaahay keliya keena mase cid kalaa keenta allah baa keena saas waxaa la yidhi tawxiid rabubiya marka la barayay xujii wuxuu ugu yahay tawxiid luluhiya inuu xaq yahay macna macnaha dalabkii iyo wixii iyaga laga rabay yaa waxaa la rabay inay meedeeyaan macna daacadii yaa la maqlayaa adduunkan yaa la maqlayaa swiif yaa sarriinta iska leh yaa boqor ah oo amarkiis la qaadanaya su-aashaas waxay ku xiran tahay rumayntii arrimahay rumeeyaan hadday ay ku fakeraan waa garan lahaye yaa kownka iskale baad imanaysa taas ku xiran yaa iskale allah baa leh yaa abuuray allah baa leh bini aadamkan yaa keenay yaa baaqiinaya waa allah hadday isaga keliyana ka amar qaataan miyaa jid ah mase mid adiga kula mid ah oo sidaa u timid sida adiga lagu keenay loo keenay sida adiga lagula tegaayana lala tegayo miyaa xaq u leh in la adeecmo bini aadamku waa miskiin ilahay wuxuu yidhi subxaana watacaala wallaahu akhrajakum min buduuni ummahaatikum allah baa idinku soo bixiyey hooyooyinka calooshooda laa taclamuuna hayan idinka waxba ogeenba banaadam oo dhan wey laa taclamuuna hay idinka waxba garanay wajacala lakum asamca walabsaara walafidata lacalakum tashkuruun si aad ilahay ugu shukridaan baa ilahay wuxuu idin yeelay macnaha maqal iyo arag iyo qalbi buu idin yeelay mana bani aadamka o dhan marka wax baaba'aya wey farladaa waxa kor saaraana waa baaba'ayaan kullu man calayha san ilahay baa marka iskale subxaana wa tacaala sahaynta suldaanka marka waa ilah loo karo risaalada marka oo laa ilaha illa hu xambaarsaneed waxay ahayd yani ilaah waa midka suldaan kale wey awoodda leh yaa loo yaqaan oo awooddaa uu leeyahay darteed looga baqaayo oo loo rajaynayo oo loo adeecayo wey risaalada marka waxay ahayd oo nebigu la yimid sala allahu alay wasalam islaamkii jadiidka ahaa oo cusbaa oo nebigu la yimid oo dadka marka ay la yaabaayeen oo bidca moodayeen wuxuu ahaa rabbiga aad rumayseen inuu koonkaan abuuray keligii cibaadooyinkiinna iyo isdullayntiina o dhan ilahay u keliyana wey allah keliya adeeca allah keliya ka warqaadda ilaahay barya nicmooyinka koonkan yaaloo dhan misqaala daratin makhluuq kuma laha allah baa kulligood leh haddaad wax u baahan tahay waxaagii baahidaadii xag ilahay bay jirtaa wey haddaad hanuun u baahan tahay oo sawaab u baahan tahay oo garti kala saarid u baahan tahay ilahay keliya kala saara macnaha waa garanaya wallaahu yaquulu alxaq ilaahay baa xaqa ku hadla wa yahdi sabiil isagaa dadka waddada xaqaa ku duwa baa ilahi subxana wa tacaala in alxukmu ilaa lilaahi ilaahay keliya iskale xukunkaa lay macna yaqusu lxaqa xaqa isagaa ka warrama oo sheega wa huwa khayrulfaasiliin wax wax kala saaraa ilahay baa ugu khayr badan subxana wa tacaala marka qofkii raba inuu kala ogaado mas'alo jawaabteed iyo waxa weeye gar in la kala saaro iyo dad in la kala xukumo xukunkii o dhan ilahay xaggii buu jiraa maa in alxukmu ila lilah xukunku cid kale uma cambale allah maa laa ilaha illa marka macnada waa saas maa in alxukmu ila lilahi amara an laa tacbudu ila iyaahu dalika diin lqayim diinta toosano islaamka waa taas baa layidhi walaakina aktara naasi laakiin waxaa la yidhi aktara naasi dadka badanki laa yaclamuuna ma garanaya <clears throat> halkaas ku oranaysaa marka fikirdan oranaysaa laa ilaaha ila allahu kelmaddaas waa kelmad baraka badan nin allaale ninka afka ka akhriyaa oo yidhaahda jannaduu isku gelayaa naarna waa ka xaaraan dad markaa u iskoona imaana halkaa waxay ku qarinayaan marka kelmaddaani inay ahayd kelmad wax looga tegaayo waxna loo la qaadanaya ba nin maxaa lagula soo diray haddii la yidhahdo su-aalaha xadiista marka la akriyo waxaad arkaysaa mar wuxuu leey waxaa laga soo diray laa ilaha illa mar wuxuu leey waxaa layla soo diray asnaamta inaan burburiyoley asnaamta inaan burburiyo waxaa layla soo diray in ilah keliya la caabudo kulli isku meel wey man yani bucista waxaa laysoo diray bayna yaday saaca qiyaamaha ka hor liyucbad allah waxdahu si ilah keliya loo caabudo wajucila risqii risqigana waxaa la geliyey taxta dilli rumxi warankayga hooskiisa wajucila dillatu wasigaaru calaamo kala faanfay dillinimo iyo yani yani yaraynna waxaa la saaray oo waxaa yaraaday oo duloobay cidda aniga ikhlaastaan waxaa layla soo dirana ilah keliya la caabudayo maana yani saasay marka ugu badantay waa isku macnaha qur-aankii waa ku fasiraya laa ilaaha ila allahda la iska rabaa marka waxaa weeye mid looga guurayo wixii loo hogaansami jiray oo dhan hoggaankoodii laga baxayo wey oo laa ilaaha markaad tidhaahid waxaa diiday xeerarkii iyo sharciyadii wixii qawaaniin lagu socon jiray ama qawaaniin caalami ha ahaadaan ama qawaaniin waddan samaystay iyo dhan cidna kama qaadanaysid ila allah maale allah usoo jeesatay waa go-aan aad maanta laga bilaabo cidna kama amar qaadanayo ilaa allah maane adoo yiri wey laa ilaha illa marka tira waxay kaloo tahay macnaheedu wixii aan ka baqi jiray oo khayrka u malayn jiray oo xoolaha u qali jiray oo ziyaaran jiray oo ku dhawaafi jiray qabrigooda waxba ma tarayaan oo awood ma leh addoommay ahaayeen ilaahay baa keeno ilahay baa la tegey ee maanta wixii ka dambeeya ilahay cidaan ahayn yani awood uma rumaynayo ilahay baan baryayaa keligii ilaahayna haddaad baryid naar baad gelaysaa sidii qur-aanka noo sheegay walaa tadcu maca allahi ilahan aakhara fatakuuna min almucaziliin kolla cadaabiyaad noqonaysaa baa le haddaad cidaa allahan baryid man maata qofkii dhinta rasuulkaa yidhi sala allahu alay wasallam wahuwa yadcuu min duuni illah isagoo allah sukoyo baryayaa middan mid ilaah lala simay dakhala naar naartu gelayaa marka laa ilaha ila allah waxay ahayd go-aan la gaarayo ninku mar hadduu kelimaddaa yidhahdo mar dambe lama maqli jirin mid odhanaya xeerkayagii iyo xeerka qabiilkayagii u laabanaya mid odhanaya ziyaartii aan iga baaqanayso qabrigii baan xooladiinaya midle sharad baan qabriga kusoo xiray oo maarata yani waxaan ka sugayaa geel iyo laga arki jirin waxaasoo ninka mar haddii uu kelmaddaa yidhaahdo kelimatulislaam wey waa qofkii waa isdhiibay cid kale isku dhiibimayo wey waa muslimi markaad tiraahid waxaa la socotaa allah baan u muslimi weeye cid kalena uma muslimin wey ilaa aslama waa kelimad carabiya maxaa laga wadaa aslama ninkii waxa weeye nabadiibuu galay oo lagu fakiray waa isdhiibay walawtis yani aslamtu wajhi lilahi markaa leedahay wejigaygii xag ilahay waan u jeediyey meel kalena uma jeedsanaya la soco hadduu macnuhu yahay ilaahayna waa u jeedsaday meelo kalena waa u jeedsanaya hadduu macnuhu yahay islaamkii nebi maxay loo soo diray maaha islaamkii nebi maxay loo soo diray sala allahu calay wasalam yani casrigan dambe dad yar baa haysta macnaha islaamka runta ahaa waa duugoobay waxay dadka u haystaan maanta inuu yahay islaamku wax layska sheeganayo jinsiyad ah oo kale oo inta la yidhahdo ilaahay waan u islaamayba haddana waxa loo islaamayaa yani wax kale nin baa dadka hor wuxuu yidhi dadka markii af soomaaliya loogu sheegana waa garanahayaan inay lusban yihiin dadka shirkiga samaynayaan markii af soomaaliya loogu sheegana waa qirahayaan inay lusban yihiin markii af xaribi loogu sheegana ma qirahayaan hadalka hadal runa wey maana muslim waana haddaad tirahayd ilaahay ka baqa alle keliya ka warqaataa mase awaamir badan ba ku socotaa wuxuu leeyahay ilaahay soo hanuuniyo ilaahay keliya weli isuma diidin hawadeedaan ku socdaa amarada ilahi baan khilaafaa shirkiyaad buu samaynaya daaquud buu hoggaansan yahay wixii o dhan buu ogyahay hadalkii luuqaddu yaqaanay markaa uu sheegto islaamkii waa ku qiraya macnaha <clears throat> wuxuu odhanaya ilahay isu waananiyo ilaahay keligii kama amar qaato odhanaya laakiin markii carabi lagu sheego la yidhahdo muslim ma tahay haa buu leeyahay anu muslim baan maxaa kaloo ahaan laa buu marka suulfahmigaasaa jira macnaha islaamkii marka nebiga ilaahay la soo diray sala allahu alay wasallam wuxuu ahaa in allah go-aan la gaaro qofku inuu ilaahay keliya ka amar qaadanayo wixii maanta ka bilowda maalinta islaamay buu go-aanka gaaray allah keliya inuu ka amar qaadanayo amarada ilaahay ugu yimaadoo dhan inuu jumlatan u qaadanayo guud ahaan <clears throat> wixii amaro oo amarka ilahay ka hor imaanayana inuu tuurayo macnaa ka tegayo taas bay ahayd go-aan la gaarayaa <clears throat> marka waxaa ka dhalinaya waxay ahayd in laga tago xerankii iyo wixii qabiilku ay ku soconayeen in laga tagaa imaanaysay qofkii wuxuu noqonayaa qof macnaha qabiiladiiu ka dhashay o dhan buu noqonaya maxaa yeeley qabiiladu waxay ku socdaan ilaahay inay maaragtay yani in la gato oo ilaahay la rumeeyo oo waa jiraa la yidhaahdo haddana keliga aan amarka loo dirin bay ku socdaan mana amar kalay raacayaan xerar bay leeyihiin amarradii ilaahay raaci mayaan ilahay cidaan ahayn bay ka baqaayaan oo roob weydiinayaan oo walaad weydiinayaan oo mara risqi weydiinayaan shirkigaabay ku socdaan markaad tiraahdeed anugu waa ka baxay waa diin ilahay taa diinwaxau idhahayd yani qul yaa ayuha kaafiruun laa acbudu ma taabudun cibaadatu ghayrlahi marka waxaa loo soo diray allah keliya diin macnaheed waa maxay sida diin waxaa la yidhahdaa waxaa la yidhahdaa nidaam shareeca baa la yidhi waa nidaamkii shareecada lagu dhaqmaayo adiga nidaamka raacda marka waxa wey waa nidaam hal taliya leh ilahay keliya taliya ah ilahay keliya raacaysaa waa ka warqaadanaysaa suldaan keliga waa qoraysaa keligii waa maaragtay yani isu dumaysaa makhluuq isku dumayaysa diintaada qaadata diintaadu waa xaliifiyo ilaahay loo leexday wey dhinacyahaasuna waa isku meel isku jirta wey arkaanta islaamka aan qaadanay oo qofka muslim lagu sugiyo ugu horeysa waa saas qofku qur-aanbu wuxuu ku waqtiga laga bilaabo inaysan awaamir dambe raaceen ilaa amarka ilahi maaha isagoo xataa amarada waxad ka aqoon iyo go-aanka kusoo sugan jiray qofka kadib baa nabigu wuxuu oran jiray sala allahu alay wasalam ninka ku islaamo wuxuu oran jiray sabiiba akaakum walaalkii fahamsiin taa la oran jiray wuxuu kusoo xigaa salaadaa la barayaa sikadii baa la barayaa acmaashii kala soo raacaysa asalka laakiin muxuu kusoo islaamay go-aan buu gaaray cid dambe oo laga amar qaadanaya qaraaba ah uu iclaamiyo qalbigana laakiin muraadkay leeyahay qofka muslimiinta xusarraa jiray adduunka jiri ninka xusarraa ayaa waxa wey haweenka gurfaada ahaa jirtay oo nebiga dhacday markaan ka daba imaanaya haweenay aniga qaradkiisa waa haweentii maa waxaasoo dhan waa dhihi jireen macnaa nebiga sal allahu alay wasalam faman kaanat hijratu min allahi wa rasuulihi qofkii usoo haajiray min allahi wa rasuulihi tahay ninkieedu siibu ahaa adduunya waa siinayo oo imraatan intisaaba hawada guursanayo a marka waa sax ninna waxa weeye iimaankii waa ka dhab arrintan uu iclaamiyey oo muslimiintuna ku nabadgeliyeen oo ah tawxiidka ah lagu nabadgeliyey daahirkiisina waa saxmay waa hogaansan yahay qalbigiisina waa saxaya ilahay baan ku og macnaa ninna waxa weeye qasadka oo qalbiga ayaa khariban oo muraad muraadkuna adduunya oo gaaban buu leeyahay laakiin daahirkii muslimiinta buu yahay muslim baa la oranaya macnaa haddii marka maalinhoo wax laga ogaadana waxaa la odhanaya calaamaadkaa ka muuqda xumaa munaafiqnimada ah oo muslimiinta nooc ka mid ah waxa weye daahirka axkaamta muslimiinta leh yaa xaqiiqadooda gaalnimo tahay baa jira oo dadka ugu hooseeya naarta si ilahi noo sheegay munaafiqiin baa la yidhahdaa ina almunaafiqiina fi darki asfal darajada ugu hooseysa oo mina naari weeye naarta meesha u hooseysa gelayaan baa la yidhi wax u gargaarayaan heli maayaan xataa waxa weye mushrikiintii waaweynaaday ka hoos marayaan baa la yidhi waxay isku darsadeen jariimadoodu macnaha gaalnimadii iyagoo la sameeyey sida kuwa kale samaynaya iyo iyagoo aayadii ilaahay lagu dul akrinayo oo haddana aayadii ilaahay ay saamaynayn kuwa kale aayadii waaba ka carareenoo waxay yidhahdeen ma u maqlayno kuwaan laakiin habeenii maalin baa lagu dul akrinaya markaa gaalnimadii ku sugaya say qalbi adag yihiin wey macnaha marka ugu hooseeyaan baa layidhi dadka ugu darajada ugu hooseysa naarta wey shahaadadu markaasay ansaxaysaa macnaha fadligaan marka xadiistu inoo sheegayaan oo man qaala laa ilaha illa dakhala aljanna man maata yaqulu laa ilaha illa hu daxala aljanna xadiidka saas odhanaysa oo fadliga laa ilaha illahu inoo sheegaysa oo dembiyada ku daadanaya la leeyahay waa laa ilaha illa allahuda shareecada ilahay waafaqsan oo kitaabku sheegay wey waa midda xumaanta looga guurayo oo khayrka loogu guurayo wey maana midda macnaha shirkiga looga guurayo oo xaniifiye loogu guurayo wey ilaahay loo ilanayo xunafaa ah baa layidhi maana ilaa liyacbud allaha mukhlisiina lahu diina xunafa waa midda kelimatul ikhlaas ah madax tiridda keliya la caabudaayo o aan cid kale lagu caabudayn taa ninkii hadduu ku dhawaaqo oo iclaamiyo waa laga aqbalaya hadduu laakiin kelmadda yidhaahdo isagoo shirkigii daahirsanaya oo waxa weeye qubuuraha waa la baryayaa leh weliba barakay leeyihiin waa caabudaynaa leh waa baryaynaa leh oo xoolihii ku qalaaya ama waxa weeye shareecadii daawuudka odhanaya baas ma leh waa maslaxo lagama maarmo kii qabiilooyinka ay degsadeen oo aayadii ilaahay ku khilaafayeen oo kutooda ayana xaq tahay oo laga maarmi karin oo ku dhaqmayo marka waxa weye macnaheedu qof odhanaya ilaahay keligii baa ilaah ah misana odhanaya ilaah cid aan baa ilaah wey laba shahaado iska hor imaanayo allah keligaa talada leh ilahay kayrkiina talay leeyihi waa saas macnaha laa ilaha illahu markuu yidhahdo waxa weeye allah keliyaa talada leh markuu yidhahdo xeerkaan ku kala baxaynaana waxa weye ilahay cid aan baa talada leh wey ashahaadadii kaluu kiray macnaha waa isradinayaan marka waa mutanaaqib mushri baa layihahda qur-aanka wuxuu bixiya mushrik wadaajiye allah iyo cid kale isku daraayaa andaad buu samaynaya wy man taa marka <clears throat> ashaadada waa taas macnaha qof walba islaamkiisa u fiiriyo yani guruurka muxuu ku tarmayo aakhiro waxaa la yidhi dhanniga waxba tarmaya aakhiro innadana laa yuqni min alxaqi shay dhanniga waxba tarmaya ilaahay subxaana wa tacaala runtii baa la fiirinaya haddii adduunka markaad joogtay ilaahay amarkiisa keliya ku soconayn qofba xataa waxa wey ilaahiis wuxuu yahay naftiisii iskana ma caabudaya laakiin naftiisii u caabudaya waxa wey aayadaha wuu kala dooranaya wuxuu leeyahay tan arrimo badan iga hor istaagaysaa qaadamay waa ka tegaya aayaddu le sida naftiisa doonaysay iyo sida ilahay doonaya markay iska yimaadaan nafta baa ka qaaliga ah. taas marka suldaan baa weli lagu leeyahy ilaahay keliya suldaanka ma qiran laa ilaaha illaa waysa qalbiga ma jirto wey xataa bani aadamka hadduu siro oo yidhaahdo muwaxid baan ahay kutubtii waa fahmay waa qaatay waa akristay oo ilahay keliya caabuda hadduu yidhaahdo ilaahayna og yahay amarka ilaahay iyo hawada naftiisa inuu horayso hawada ilaahay og yahay taabaa aakhiro lagu qabanaya balwasnu yowmaidan alxaq maalinta aakhiro miisaanku waa runtaa la yidhi runtii baa la fiirinaya malahaaga iyo sidaa jeclayd iyo tamanigaaga iyo waxba noqon mayo amni linsaani maa tamanna falilahi alaakhiratu walulaa ilahi subxana wataala baniaadamku tamaniba waxba noqon maayo waxba loo qaban maayo inadanna daniguna laa yuqnii min alxaqi shay-an xaqa mara waxba kama bedelayaan macnaha danigu <coughs> halkaas marka eh, uga baxaynaa macnaha haddii marka lagu yidhahdo eh, islaamkaa saxana waa arrin fiican macnaha nebiyaasha ilaahay ba waxaa la odhanaya islaama oo hoggaansada markaas oranaya waa hogaansanay macnaha ilaahay wuxuu yidhi ibraahim laga warramay suurat albaqara id qaala lahu rabbuhu aslim sadigii baa wuxuu ku yidhi baa layidhi aslim hogaansan isdhiib baa layidhi qaala wuxuu yidhi aslamtu waa isdhiibe lirabbi alcaalamiina rabbiga caalamiinta isdhiibe marka weligaa waxa weeye qofkule isdhiib oo hogaansan ilaahay waxidku leh weligaa xumaan looga qaato haddaad marka hore muwaxid ahaydna waa sii adkaanaysaa oo kusii baraarujiyey waa ku waaliyey haddii macnaha markii hore aadan muuxid ahayn oo aadan xaraaqsanayn qalbigaagu ilaahyo badan u jeeyey waxaa weye qofka hadda aan islaamka tawxiidka fahmin tiro yar haddaw timaado garan maayo meela uga tiim ma hebel baa ku ilaystay ma awowayaal baadan maarata ziyaaran iyo jinniba intaasoo nooc oo aliha uu rumaysan yahay wax u dhimi kara markaabuu iska wareeraya qofkii maana marka islaam haddii lagu yidhaahdo ama ilaahay maarata u leexo ama ilaahay ka baq nasiixa loo qaataa macnaha wax kale lagama sugan waxaa soo haray arkaanta kale macnaha oo kusoo xigtaa arkaan alislaam maxaa loo soo gaabiyey baniaadamka marka la tacliiminayo waxaa la yidhi macnaha tacliimta haddaan loo kala horumarin wax tiro badan kun arrimo haddaan mar loo sheego qofka baniaadamka waa iska wareerahaya macnaha waa la cuslaanaysaa laakiin haddii loo saalo arrimaha ugu waaweyn looga bilaabo arrimaha ku dadaalo arrimaha dhama kala kasii dhalanaya marka laa ilaaha ila allahda u horraysa ayaa qofku wuxuu ku aqbalay wax walba oo minallahi ka yimaada oo awaamir ah inuu qaadan doono marka haddii xataa waqti salaad ayan joogin waa ku islaamaya qofkii intaa macna haddii tawxiidka aqbalo oo iclaamiyo xilligii salaadiina aan la gaarin waa muslimiin baa la odhanaya qofka salaaddii markii la gaaro waa inuu hogaansamo amarkii ilaha inuu qaato siyaamkii ramadaanki markuu galo waa inuu amarka ilahay qaato xajkii markuu shuruudihii la yimaado awoodda uu yeesho waa inuu xajiyo sekadii waxa wey maalkaagii hadduu maaragta gaaro xilligii maarata laga bixin lahaa waa inuu sekadii bixiyo qofkii maana jihaadka hadduu yimaado waa inuu jihaado waaridkii waa inuu baarnimo u sameeyo awaamirba ka imaanaya min allahi mar walba ayaa soo degaya waxaad ku islaamtayna waxay ahayd laa ilaha illa allah inaad hoggaansanayso hoggaansankii waa badan yahay marka kitaabka qur-aanka o dhan waxa weeye waa awaamir iyo nawaahidaad ka bixi wax badan baa laga reebaya yani beentii baa laga reebaya dhicii iyo khiyaanadii baa laga reebaya xantii baa laga reebaya waxaa laga reebaya waxa way khamradii iyo fawaaxishtii o dhan baa laga reebaya wax tiro badan baa laga reebaya wax tiro badanna waa lagu farayaa marka macna amarkaas ama ha aado mid lagu waajibinayo ama mid lagu sahlayo oo saxba oo ay iska bayn jirta ha aadeen ilaahay kitaabkiisuna awaamir iyo nawaahi weeye waxaana loogu talagalay kitaabkaas kuwii marka hore islaamay oo aqbalay wey macnaa mu'miniinta loogu talagalay kitaabkaas yani hudan lilmuttaiin baa layidhi muttaiinta ayaa maarata yani ilaahay uu ku hanuuninaya baa layidhi kuwa muttaqiinta oo ilaahay ka baqay ayaa lagu hanuuninaya baa layidhi ayasman yani waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuqiinuun dadka muqiiniinta ah baa dareemaya aayaha ilahay wanaagooda marka markii horaaba jumlatan baa aqbashay adigu iftara qaar baa lagu sii magacaabay waxaa lagu tusayaa wiilinkooda macna inay muhiim yihiin ahmiyadoodii baa lagu sii muujinaya ma ane ma aha intaa keliya laga rabaa ma ane diinteeda waxa weeye islaam xorriyad malihi ikhtiyaar malihi way diintaas macna ikhtiyaar malihi amarkii ilaahay amar kale ka raaci mayo diinta qaadatay waa saas oo ku islaamtay ku heshaayatay amaradii markaa oo dhan marka diyaar baa u tahay musxafkii o dhan baa diyaar u tahay xadiiskii o dhan baa diyaar u tahay adiicullaha wa adiicu rasuul baa layidhi kulli diyaar baa u tahay <clears throat> iyadoo saasa ah waxa weeye min baabi tacliim yaa ugu si kala hormay qaar baa lagu tilmaamaya fadligooda lagu sheegaya salaadii baa laga bilaabaya <clears throat> qur-aanku markasta tawxiidkii ku lamaaninaya maa tawxiidkii macnaha waumirna linuslima lirabbi alcaalamiin wa naqimu salaat salaada tukada baa layidhi waa lagu xisiyey وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة صلاة الرسول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة صلاة مرت القرآن في أساس وحو ودقي <clears throat> صلة بين العبد وربه ولي مرت oo shirkiga qofka rumaysnaan kana baaadis ama daabuud baad waxa wey adduunyo doonanaysa oo wax allaale wuxuu ku faro oo munkaraad adeecaysa mana dadka soo baabiya adduunka inaad baabiinaysa daabuudkaa baa iska daba ordaysa sanamku ku ah baniaadam sanamaa raacday marna sanam dhagaxa raacday mar sanam buur ahba raacday qofka qalbigiisu meelo kaloo ku xiraan jiray waagi hore asnaamtu waxaa la yidhi ma ahan asnaam dhagaxa ah iyo geed ah keliya maaha iyo buur waagi hore kuwaa baa la aqoon jiray asnaamta waxaa la yidhahdaa sanamyada asnaam lbidaa'iya dadkii hore <clears throat> oo iska aqoonta yaraa wey mana asnaamta marka kale waxaa ka mid ah asnaam macnawiya jirta mana macnaha meeshii lagu oran lahaa macnaha sanamkan awood buu leeyahay waxa weeye diyaaro oo wax u keen oo muraadkaagiina sheego waa lagu siinayaa qofka saa la ohan jiray wuxuu rumaynayaa hadda waxa weye waddan buu rumaynaya waxay yidhahdeen waddanka u dhimaa lagu leeyahay waxa u dhimanaysaana waa daaquudkeedu waddan maaha waddankan dhul ilaahay weeyo baniaadamkii jinsiyadu ma kala dooranayo waddanka cid allaale ciddii ilaahay ku caabudaysa xaqdeedaad ula jirto lama kala leh dhul ilaahay baa abuuray wuxuu ugu talagalay in ilahay lagu caabudo laakiin waddanka difaac lagu leeyahay sanam lagu samaynaya wey waxaa la doonayaa daaquudka inaad difaacid baa laga doonaya maana si xukunkiisii kursigiisii macnaha uu baaqi noqdo yaa la doonaya inaad difaacdo maana sanam baa lagu sameeyey waxaa lagu yidhi waddanka waa in la difaaco mar waxaa lagu yidhi calanka waa in la difaaco mar waxaa lagu yidhi ra'yulcaamka waa in la difaaco ra'yulcaamka adduunka waa in la raaco oo suldaanbu ku leeyahy dadka waxyaabaha curfiga ah dadka awood bay ku leeyihiin laba khilaaf curfigii baa wuxuu noqday ilaah buu noqday sanam buu noqday wax soo saarkii baa wuxuu noqday sanam xataa cilmigii maadiga ah waa sanam noqday oo qofkii cilmiga maadiga aan ah aqoon waxay moodayaanba inuusan baniaadamka maaragtay uu ka hooseeyo ayay moodayaan maaragtay cilmiga maadiga ana maadi waxaa loo yidhiba cilmi ma aha baaskusan waxay inuu qabanayaan maca ninka soo bartay jaamacad toban sano beeraha soo baranayay wuxuu baranayaa inuu hadda geedaha daadaaweeyo xoogaa lacagana ka qaato ku noolaada adduunkan waxa akhira uga horreeyaan malaha kan waxa weeye daktarnimada soo baranaya sanooyin badan oo intaasu shahaado oo daktarnima qaadanaya wuxuu soo baranayaa qofka jirada in la daaweeyo qofkaas ama gaal ha muslim ahaadee in nabarka in la daaweeyo ama ah, xanuunka in daawo lagu qoro isagiina lacag qaato isaga noolaada adduunkan wey kulli adduunkan ma dhaafsisna macnaha cilmi maadi waxaa loo yeeray waa maadada adduunkan wey <clears throat> iyagoo saasa ah, oo maadadii ku dadaalaya oo sanawaad badan ku bixinaya marmarbaa qofku tacliimta labaatan sana ku qaata macnaha maadigiisa u baranaya cimriga saasa ah bay ku bixinayaan haddana waxa weeye naftiisii ma yaqaan macnaha inuu hadda noloshan adduunka ugu dambaysa iyo in nolol dambe ay isaga usii dhiman tahay ma kala garanayo kama jawaabayo waa isku khilaafayaan waxayba ka dhigeen hadda qadiyada aan muhiim ahayn bay ka dhigeen ninkii yidhahda aakhira waa rumaysnaa iyo kii inkiraya waa walaalo wada socdaan saaxiibo wey macnaha kii aakhira inkiraayey kii ambiyada inkirayey kii qur-aanka inkirayey kulli waxa weeye iyo kii maarata waa rumaysnay lahaa oo wada soconayaan macnaha dadkan muhiimba lagama dhiginba iimaankii kuu fasirayey naftaada iyo waxa weeye rabbigaa iyo nolosha dambe aad aadaysid waxaasoo rajaayin bay ka yimaada marka xayawaanada iska noolaanay iska dhimanayo kale iska noqday ma ma garanayaan wax ka dambeeya inkasta aqoonta ule maadiga wax yaqaan haddii la weydiiyo macnaha nolosha maxaa ka dambeeya in badanoo kamida ah waxay kugu fikiraya xilay wax ka dambeeya ma banaan ayadoo midna kunna turaaban hadaladii ku hadlayeen abujahal iyo ku hadlayeen macnaha qof bani aadam oo baaba'ay marka naftiisina ma yaqaan maadadiina waa yaqaan yani naftiisi rabbigii abuuray bani aadamka ma ka rusheegi kara keliya la xayaatadaanba biraadaan talay ma ahayn lagalama tashan qof la yidhi ma lagu abuuraa ma jiro soo indhaha kale ayuu qofal baartay rabbigii marka gartay qofkaa inuu abuuray abuuro adduunkan keeno oo irsaaqo oo la xisaabtamo oo kitaab u soo dejiyo rabbigaa keliyaa ka warrami kara insaankan xaggee usii socdaan lawaa dhimanayaana xaggee aadi doonaan rabbigaa keliyaa ka warramaya macna waa in marka risaaladii ilaahay la qaato wey marka bini aadamka macnaha liibaantiisa waxay ku jirtaa risaalada inuu qaato rag iyo dadka keenay baa warramaya oo banaadamka waxa u dambeeya iyo suu noqon doonaa loo sheegaya mana tasawurkaasi marka hadduu subuustu qaadan wuxuu iska noqonaya qof iska indhalaa buu noqonaya maa caqligiisa wuxuu gaaro keliya ku soconaya <clears throat> xisigiisa wuxuu noqonayaa baa la yidhi xis alxayawaani xayawaanka dareenkiisii oo kale xayawaanka wixii indhihiisa qabta buu maarkas garanaya caqliguna uma fakerayo macnaha abaartu markay qabato waa baaba'aya markuu rab helo waa noolaanaya garan maayo biyaha lagu kaysiro inuu macnaha wax samaysto xayawaanku male caqligaa male macnaha gadaal kama fikiro wuxuu ku xisaabtama wixii markaad indhihiisa hayaan buu ku xisaabtama gaaladu marka waxaa la yidhi balaadaas waxay u celinayaan waxa weeye riddatu xayawaaniya weeye xayawaannimada loo noqonaya macnaha wax iska nool oo maadaama aniga aanan indhahayga ku garan oo aniga caqligayga ku garan karin aakhiro risaalo qaadan maayo anigu maba rumaynayo taas taas ku socdaan gaaladu macnaha waxa kale marka aad aragteen aaladaha ay samaynayaan iyo aqoonta maadiga ay samaynayaan iyo waxa qalab ay yaqaaniin oo sameeyeen naftoodii iyo jaahilkiihin mana meelay u socdaan ma yaqaaniin wax loo abuuray ma yaqaaniin <clears throat> waa wax saawin dhala maa ah. laa yacqiluun ba ilaahi subxana watacaala marka qofka muslimka ah jumlatan marka hore waxaa rumaysay awaamir walba la qaadan isminallah ka imaanaya waa isdiirtay muslimiin waxa ku qaadatay aqbalkaas weeye aad aqbashay awaamirta ilahay o dhan qaadanaysa wax ilahay raaba inaad ku tiirsanaa awaamirta marka waxaa lagu sheegay kuwa ugu waaweynaa baa lagusi tilmaamay oo waxaa loo tilmaamay marka culimadu ka hadlayaan awaamirtu maadaad badan yihiin maxaa kuwaa loo tilmaamay waxyaabaa la sheegay waxaa ka mid ah in iyagu tikraar leeyihiin macnaha wax soo noqnoqonaya yani hadda birul waalideyn waxaa laga yaabaa qof aabihiis maba noolaba sooma gaarin aabihii hooyo maba le qof dadka qaar laakiin salaadda intaa noo soo dhan kala soconaysa wax kala soconaya sekadu waxa intaa maal leedahay waa kula soconaysa haddana waa wax dadkii kalaa u baahan macnaha noloshii jamaacadii xoojinaysa macnaha xigmado ilaahay og yahay baa jirta oo laysku farag yeelay xajkii waxa weye saas kale weeye macnaha waa awaamir ilaahay oo xigmado badan baa ku jira qofku wuxuu ku garanayaa yani markuu laisugu yimaado macnaha mowqifka carafa khalqigii oo dhan oo laba maro cacad qaba bacsigii waa lagu soo xusuunayaa baa layihi haddana waxa weye bini aadamkii sunnaantii waa lagu barayaa baa layihi kii boqorka ahaa jiray oo madaxtalin jiray kii miskiinka ahaa kulli waa hal meel bay istaageen maa ma kala duwanaa isku libaas weeye isku meel bay istaageen isku meel bay marayaan isku baryay ku ducaysanayaan ilahay wada baryayaan marka waxaa weye dadkii waxaa la barahayaa marka ilahay inay dulloomaan kulligood sida mowqifkaa ugu taagan yihiin qalbigaaga markasta saas inuu ahaado oo mid iska maarata khushuucsanaya noqotid baa maaragtay laiskususinaya ujeedooyin badan baa marka ay leeyihiin xikmadaha marka laga hadlaya waa midkaas waa badan yihin laakiin macnuhu maahan intaad kii haddaan qaato intii kalena aan ka haro jihaadka hadda ninkii ka haro munaafiq buu noqonaya salaadaad maxay ku taraysaa haddaad xaj iyo salaad iyo tuko la soo harto jihaadkii markuu waajibka kuu noqdana diidid oo ka harto waxaa lagu fakirayaa munaafiq inaad tahay maana waa tii niman xataa munaafiqiin ahay nebigu gooyey macnaha maadaama hal dagaal waa hareen kacab binu malik iyo ilaa qur-aan ka soo degay oo la yidhi nimankaa muuminiin waa tawad keenaa la yidhi nebigu waa ka aamusnaa sala allahu alay wasalam saddex nin waxbay ka hareen manaha jihaadkii nimo wanaagsan bay ahaayeen beecadii hore ku jiray oo ballan qaaday inay maaragtay nebiga manaha eh, alayh salatusalam adeecayeen filmashagol makraga inay adeecayaan horey usoo ballamay ahaa iyo jihaad uga hareen maalin dagaal bay uga hareen markaba waxaa eh, nebigu alayh salaatusalaam ka aamusay wuxuu yidhi yaan lala hadlin saddexanin ilaahay tooba kasoo bixisa manaha haddii marka intaan lagu kaaftoomi karo salaadii iyo soonkii iyo xajkii iyagu waa hayeen maanimankaa waa hayeen laakiin waxaa laga wadaa amar oo dhan caqiidaday ku xiran yihiin awaamirtan oo dhan caqiidaday ku xiran caqiidada waxay tahay ilaahay keliya loo hogaansiye ilahay waa loo hogaansiye amarada ilahay oo dhan waa aqbalay waa kusoo islaamtay diinta kusoo gashay amarkii yimaada marka waa inaan faacirsan wey amarada laakiin kala waaweyn dadka waxaa loo baraa baa layihi alahamu falahamu say u kala maysan yihin baa loo baraa salaada la barayaa sakadii waa la barayaa oo soonkii xajkii waa la baraya saas wey maana mid markuu aqbalo midii kalea la baraya sida xadiidkii macaad bnu jabal radiallahu canhu nabigu amray oo yidhi dadka waxaa uga bilowdaa tawxiid falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaha illah wa ana maxamad rasuulu riwaayo kale waxay leedahay falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi an yuwaxidu llah inay ilahay waxidaan uga bilow baa layidhi markay taa ka aqbalaan salaada bar baa layidhi markay taa aqbalaan waxaad u sheegtaa suko in laga rabo maal ziyaada laga qaadayo oo maalka yani ilaahay qadar laga qaadayo yani tuukhadu min akhniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim faqiradana loo celinayo ganigaa laga qaadaya faqiirkaa la siinayo tawshid baa layima marka maraatib waxaa laga qaatay tacliinta islaamkuna inay tahay alham filam say kala muhiimsan yihiin tadriij inuu jiro tadaruj baa jira darajo daraja loo baranaya sida u kala waaweyn baa adoorta loo baranaya laakiin waxaad aqbashay intaa keliya ma aha hogaansa wey saacad walba hogaansa amar markuu soo gaaro waxa weeye inamaa kaana qowla lmu'miniin qowlka muminiintu wuxuu ahaa idaa ducuu ilallahi warasuuli yaxkum an yaquulu samicnaa waatacnaa samicnaa waatacnaa waa qowlka muminiinta maa <clears throat> marka arkaanta daahirka islaamku waa ta furan qofka arkaanta daahirka ah hadduu muujiyo waa muslim tawxiid hadduu muujiyo shirkigii ka baxo iclaamiyadu ka baxay uusan ilaahay cidna la caabudayn salaadiina uu diyaar u noqdo sikadiina dhiibo waxa weye qofka waxaa la odhanaya waa hogaansamay fain taabuu hadday toobad keenaan ay mina shirki baa lagu furtay وأقاموا الصلاة صلاة التوسية وآتوا الزكاة الزكاة الديوان فإخوانكم في الدين ولا لهم ويا حق الدين تليم لكن مالك اللي هذا قلبي إنه كاسر كيهي حمد أغنس مثل أنت إسلامي وحليه هدو آخرها وكشت إسلامي آخر مرميسي تعال أغاني أنا قال يالو غاني midbaa inti yiri waa islaam wuxuu oranayaa nin maxamed nin wuxuu caqli badan laakiin maaha nin ogaal baa la oranayaa baa ridooy baa la oranaya miladii ka baxay baa la oranaya nin baa u xulaya qur-aanka suurad ka midu ah ka sukinaya ama aayad ka mida ah. waa loo sheegaya waa diiday waxaa lagu xukumaya u gaaloobay marka daahirul islaam wuxuu wax ku tarayaa inta macnaha wax naqdinaya oo burinaya oo baatin ah aan kaa soo bixin ninka mar hadduu qabri dul fadhiyo ilahay khayrka baryayo wuxuu muujiyey laa ilaha illaa wax burinayo muujiyey hadduu shareecada ilahay ka tegay shareeco kala qaatay wuxuu muujiyey laa ilaha illaa wax burinayay mar hadday nawaaqidda kaa soo baxdo islaamu daahir wax u ku tarmayo islaam daahir wuxuu ku tarayaa inta wixii baabiinaya meesha <clears throat> ka maqan yihiin baa marka intaa الحمد لله إلى هذه المجلس سبحانه وتعالى. سؤال شان قوي حيث قوة حيثا ما دام إلهي سبحانه وتعالى يصد حسابه دفنا مثل ساهرين وإلهي سبحانه وتعالى إسلام إسيي إسلام كان يحيى توصي هدو الشيخ قال الله فيه وأفسرين وهو تسرع وقاتي مخدف قراوي يعني حيى توصيرتي عن هو وصيرتي عن وصد حسابه maxaa iiga furman maxay maxaan ka dhigi karaa markaan dacwo u sheego kadib ka dhigi karaa mise waxa weeye intaan dacwo u sheegin karan ka go'a marka بسم الله الرحمن الرحيم معناها <clears throat> دينتا الإسلام كحال يرى الدين والنصيحة والنصيحة معناها ضدك والله نصيحة يعني markaad ogaatay adigu inaad waddo naara ku jirtay oo ilaahay kaa badbaadiyey wa kuntum calaa shifa xufratin min annaari faanqadakum minha ilay waxaad ahayeen bale naar qarkeed baad taagneeyeen allah baa idinka badbaadiya la yidhaaha marka wixii ilaahay kaa badbaadiyey inay qarkii weli saaran yihiin baad ogaanaysaa naar ay ku sii soconayaan hadday dhintaan naar gelayaan baad ogaanaysaa marka waa la jahaalisa macnaha jeclaanta marka qaraabada la jecel yahay waxa weeye waa sacyiga iyo dadaalka aad ugu dadaalaysid inaad gaalnimada iyo naarta kasoo saartid oo dariiqa naarta kasoo bixisid taa waxay tahay macnaha jeclaanta islaamku ictiraafsan yahay macnaha waa inaan la xarbiyo inay islaamaan ilaa iyagu kaa kugooyaan oo facayriyaan oo hanaba hadli ku yidhahdaan waa inaad la hadashid oo waanisid oo taa waxaa tahay midda nabiyada ilaahi sala jiray macnaha laakiin maadaama xaqiiqaarata inaad meel cidla iska aadid oo tiraa dadkii gaalo weyo aadi mayo taas maaha diinta ilahay kamid maaha marka waxa weeye ilahay wuxuu yidhi subxaana watacaala qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiirat ana wamani tabcan rasuulka ilaahay iyo wixii raacaba dariiqooda waxa weeye addacwatu ila allahi wey dacwada qaraabadana waa laga bilaabayaaba dariiqaago dhanba waxa weeye niga ilahay dariiqiisii wey dariiqiisuna wuxuu ahaa adcuu ila allahi calaa basiira ilahay baa dadka ugu yeeraya manaa calaa bayinaana ku sugan oo xujo cad yaa lagu yeeraya markaba waxaa lagu yeeraya waxaa ka bilowdaa waanil ashirata kala qaraabada doona ka bilow iyaa kugu xaq badan badbaadi iyaga la xarbi oo diinta ilahay ugu yeerway marka nacaybka macnaha oo diinta inoo sheegayso <clears throat> waxa weeye jeclaan la sheegayana waa jirta waa binaadamka khayr in laga jeclaado binaadamka dhan in khayr laga jeclaado inay hanuunaan laga jeclaado waa wax mar yani ilaahay inoo muujinayo nabiyada ilaahay xataa waxa weye ay <clears throat> nebigu qaarkood ay waxba bannaayeen oo yidhaaheen macnaha sida laga sheegayo kale nebi ibraahim faman tabacanii fainahu minii waman casaanii fainaka gafuur raxim ilaahu kii soo raacana waa iga mid yahay kii soo raaci waayana adigu gafuur raxiimba macnaha ilahay raxmadkiisii muujinaya iyo firadiisii saartaa yeeli kartaa ilah waa u naxariisin kartaa buu casaaleey baa xataa leeyahay معناها النبي عيسى مركل يقول إن تعذبهم فإنه عبادك وإن تغفر لهم وقال فإنك أنت العزيز الحكيم ربي عزيز كحمد الضربات سعلان مركل واسطة بني آدم كان إن إلهي أن حريصته وبدان هنمان معنا والنبي وحي راشد صلى الله عليه وسلم النبي قوم في إدراعين وديك كلام مركاب ويلبس تعالى عليه إله وقلبه وحمد أبي إله هنون ولي لي معنا dadki garaacay dhiga keenay wuxuu ku leeyahay allahumma hdi qawmi ilaahu qawmkii hanuuni fa ina allaha yaclamu waxma kala ogaa marka jeclaantaas waa waa inaa wada tid weeye oo dadkii khayrka la jeceshahay waalidka ugu horreeya maana tan kale waxa weeye <clears throat> waxay samaynayaanna waa inaad necebtahay maana waxa nacaysa qofka maahane waa ficilka ku jiro weye maalintuu ka baxo qofkii waa walaalka macnaa waa jeclaanaysa marka intuu ficilkaa ku jiro ugu sheegaysa waxaan kugu nacayaa ficilkaas weeyaan maana حتى مركا ومجنس نعيبك iyo diinta ku nacaysa marka umujinaysa isaga dacway ku taayo waxa way runta uu sheegayso inuu ku hanuuna laga yaaba ku yimaado aduu waa intaa doonaysa waa la jeclay inuu <clears throat> marka dadka hanuunkana waa la jeclaanaysaa waxaana u sheegaysaa baadi intay ku jiraan oo shir ku jiraan inaan macnaha ay jiraynin muwadda iyo muwaalaad inay jirayn baa u in kale waxaa jira xuquuq oo laazim iska oo kula soconaysa mar hadday diinta kuula dagaalamaynin oo ku nabadgelinayaan diintaada kaa caayeen oo kugu dilayn oo cadowgaagii kugu soo badanayn oo nintaada haysta ee waalidnimada aqoonta hadday ku leeyihiin xaqaas kaa dhici maayo waa laga rabaa maxaa yeele ina tooda hormariyeen waa soo koriyeen wax badan bay ku socoteen marka waxa weeye adigana marka waa inaad waa waajibkaasa ku saaran macna birul aayad qur'aan ha ka hadashay macna wain jaahadaaka hadday kugula dadaalaan calaa an tushrika inaad ila wadaajisid baa inaa yidhi shirka hadday kugu yaraan maa laysa laka bihi cilma waxaan cilmu lahayn falaa tudixu maaha adeecin baa leeyi wasaaxibuhumaa fi dunya macruuf adduunkana macruuf kula soca la yidhi wanaaj macruuf macnaha wax tar oo wax u qabo oo haddii kuu yeeraan u tag oo ka warqab waa waxaasoo dhan ilahi waa gulle macnaha xataa raxmadda iyo arrimahaas ay ku arkayaanoo meelay kaala hadli karaan ay joogto taasay ku islaamayaan marka dambe macnaha mar walba oo ku arkayaan inay wax ku weydiiyaan baa laga yaaba haddii xataa fikiraan oo way tiraadaan harbu ninkii xaq ku taagay adigana adaa u tegayn waa halis tegidda utegis marka waxay karaysaa mar walba daacidaas ah. mar walbana waxa u yeeraysaa gaalnimadii xaqiiba maaratay ugu yeeraysaa mar walba macna xiriirkaasna waajib ilaahay waad fulinaysid baad u fulinaysaa macna ma aad jeclaan gaalo aad jeclaan jecesha ma aan ee waxa weye ilahay baa kuu diray haddii ilahay ku odhan lahaa mushrikiinka ar waalidka macruuf ma leh hala socon waa ka horlay adigu islaam baas diintaada waxay tahay hogaanka wixii ilahay ka yimaada inaad qaadanaysa marka ilahay waxaa hadda ka timid inuu macnaha macruuf noo soco waalidkii mar hadday diinku la dagaalama maydka maalinoo dadkii macnaha jaahiliyada maalin ku dhex jira baan u yeelayaa masaano oo ka tegey oo ka dhex baxay baan u yeelayaa kujuriddi baa marka waxay baan tahay in la fasiro macna <clears throat> kujuriddu ma aha macnaha guri xataa adoo la degan waa ka duwan tahay macnaha diintan ku arkaysa ka mid maaha adoo magaalada la jooga oo la shaqaysanaya magaaladii wax ka shaqaysanaya yaa waxa weeye nabiga calai slam baa looga saddex toban sano mushrikiin buu ku dhex jira macna mushrikiintii ma ku jooga macna oo gaaladii ka taliyaysa saxaabadii baa joogeen maca mar walbaba daaruislaam lama wahayaba marar badan baana jaamicadu khaalib tahay marka joogitaankii dhulkii la joogayay maaragtay laguna islaamo laguna gaaloobo gaalo dhexeed baa lagu islaamaya muslimiin dhexeed baa lagu gaaloobaya maana joogitaankii iyo maarata la socodkii ma aan waxa maarata laga hadlayo oo cuslada lama ogolaba rabbaaniya islaamku ma qabo laa rabbaaniyata islam baa nabiga laga wariyay sal alla alay slam rabbaaniya ma jirto waa dur cidlaa mawlac ka dhisatid waa cid alla hadlin diinta ilahay ka mid maaha tabaariida islaamku waa jihaad fii sabiililah waa la jihaado jihaadkuna wuxuu ka bilaabanaya dacwadii dadkii in la hanuuniyo oo lagu rusheego maarata dacwadii lagu warraysamaa marka mar allaala marka islaamka kala diin baa noqotay laakiin waxa weeye eh, adoo la jeeda u imaanaya ama la degan aabbaha ayaa diinta bari kartaa maanaa oo u yeeri kartaa siirada waa ku asastallay abu daalib oo musriga nebiga calayhi salaatu wasalaam daraaddi loo gooyey qabiilkiisa u gooyeen nabiga darsi isaguna diintiisa waa istaan gaaladii la diiya haddana waa la kulmiyey nabigiiba la joogaa marka isla joogaan meel bay ku wada doomaaneen markaa buu habeenkii xatana eh, waardiinka iyo nabiga sala allah alay sallam gudasha intu saxa yidhaahdo markii xawaala uu muddo uu ninkana ku bedeli jiray macnaha si nabiga aan loo geliyo iyo meel kale aan looga hesana geli jiray macnaha saasuu macnaha nabigu xolo weeye macnaha haddana diintiisu naar buu kale baa la sheegay macnaha inuu nabiga waa islaamku aqbali waayey nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam naar buu lugaha kula jiraa buu yidhi maskaxdiisuna waxay u huraysaa oo u kakaraysaa siduu maarata derig u kakaray aanu naar inuu yeelashay nabiga saas ugu banaayen xataa markuu dhimanaya nin waa soo adfaray islaam buu yidhi fi mas'ala ilaahay hortii aan maarata ku dooba ku hadal buu yidhi laa ilaha illa de saa wuxuu yidhi calaa millata cabdilmutalib baan ku dhintay milladii cabdilmutalib baan ku dhintay ku tegay macnaha marka wadajoogku waxba bedelo maca wadajoog dad aan nabiga arkin baa muuminiin noqday oo najaashi iyo nabiga waa maqleen meeshaasay ka rumeeyeen isagoo etoobiya jooga rumeeyey xaarada jooga yuu islaamay oo halkaa ku hanuunay oo mumin noqday cabdulaahi bin ubay oo masjid kuwa tukanayeenna mugaal bu ahaa oo naar bu gelaya sida lagama sheeg marka xisiga maaha waxa laga hadlayo wada istaagga iyo macnaha guri la wada gelayo ama baabuur la wada raacayo iyo yani gaalada lagu dhex jiro lama yidhahdo waxa weeye markii aad qoomka fardi ka mida tahay oo waxay wadaan la wadaysid oo waxa weeye shirkoodii iyo cibaadooyinkoodii iyo taladoodii iyo go-aankoodii adigu la go-aan tahay hadday maanta qoon isku dhacaan nin xumila tahay oo wax dhiibaysid oo dagaal ugu jirta markaas inay markaa kudhex jirtin macnaha dadkaa kamid markaas ka mid tahay nooca islaamida niwalaadkaa kaa maqan macnaha oo islaamka mar laakiin haddaad baraali ay xaqiiqo noqoto kugu xisaabtami maayaan iyagu iyagoo marka kaa qustay yaad haddii awey maaragta wax u sheegaysaa macnaha sheegidda aad la joogta wax kaa dhimaysa waa kaa qustay kuu talageli mayaan